بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب الوديعة أماندي كتاب كذي وي الوديعة وفعيلة بمعنى مفعولة وي oo min wadacay ka timid uu ka tegey idaa taraka wa minhu qowluhu salى اllahu عalayh wasalam layantahunna aqwaamu can wadci اljumucaati wاljamaacaat yacni way iska dayn doonaan qowm in tegitaankay ka tegayaan jumcada iyo jamaacaadka wa fi nasaa-i dacu alxabashata maa wadacuukum watruku turka maa tarakuukum maxalushaahidka waxa wey dacuu iskaga taga alxabashata maa wadacuukum intay idinka tagaan luqatan wadiicadu waxaa weeye الشhay الmوضوع عinda غayri صaaxibihi للxفظ waa shaygii la dhigay qofkii iska lahaa mooya qof kale agti lilxifظi ilaalina loo dhigay waa shaygii loo dhiibay qofkii iska lahaa qof aan ahayn oo si uu u ilaaliyo shaygaas شharcanna waxaa weeye waxaa lagu iطlaaqaa idaaca laftirkiisa iyo cayntii mudacada ahayd labadaba lagu iطlaaqaa shaygii la ammaaneeyena waxaa lahaa wadiica ammaanaynta laftirkeeda ficilka ammaanayntana waxaa lahaa wadiica labada waa lagu ilaaaa waayahay marka waa caqdi xaqiiqadiisu ay tahay sharcan tawkiilun fii xifdi mamluukin aw muxtaramin mukhtasin calaa wajhin makhsuus waa wakiilasho laisku wakiilanayo xifdi mamluuk shay lisleeyahay waa milki waa shay mamluuka aw muxtaram ama shay muxtaram ah mukhtasin calaa wajhin makhsuus oo khaas loo marka markii lagu yihi mamluuk waan garana ashyaada mamluuk dhan soo gelaya muxtaramkiina waxaa soo gelaya wixii dee xurmada lahaa hadduu doono nijaasba ha ahaadee sida jild اlmeyta yani najiska ahaa yadhuru bidibaaq digadii oo kale qof hadduu iska lahaa waa ikhtisaasaadkii waa eygii la tababaray waxaso dhan baa soo gelaya alaslu fiiha waxaa asal u ah qabla اlijmac qowl اllahi caza wajal in allaha yaamurkum an tu'addu اlamaanaati ilى ahliha ilahay wuxuu idin farayaa amaanaadkii inaad u celisaan dadkii iska lahaa aayaddan waxayna faraysaa ammaanadaadki inaan celino marka ammaanada markii la celinayana waxaa ka horeeya ammaanadii he in la ilaaliyo oo lamarka horeba la gudoomo aayaddan waxay kusoo degtay fii raddi miftaaxi اlkacbati ilaa cumaan ibni alxa cumaan ibni alxa in loo celiyo miftaaxii kacbada ayay kusoo degtay waana caam oo waxay koobaysaa dhammaan ammaanadaadkii oo idil waayahay iyo qowlka ilahi uhi falyuؤdi اladii اtumina amaanatahu qofkii la aaminay ammaanadii lagu ammaanaysta ha celiyo أdi الأmaanaةa ilىa man itamanaka walaa takun man khaanak buu nabgu yhi alayhi الsalaaةu wasalaam أdi الأmaanaةa ammaanadii u celi ilaa man itamanaka qofkii ku aaminay walaa takun ha khiyaamaynin man khaanaka qofkii ku khiyaameeyey waayahay dadkuna way u baahan yihiin baahi weyn bay u qabaan ammaanadii in laysu dhiibto wuxuu kaga bilaabay mualifka haddaba xukumkii ee ammaanada lagu aqbalayay xukmu qabuuli اlwadiica ammaanada aqbalkeeda xukumkeeduu kaga bilaabay mualifku wuxuu hi raximah اllahu tacaala man cajaza qofkii awoodi awoodi kari waaya can xifdihaa ammaanada ilaalinteedii qofkii aan awoodi karin xaruma waxaa ka xaaraana calayhi qofkaa qabuuluhaa ammaanadii inuu aqbalo waman qadara qofkii awooda inuu ammaanadii ilaaliyo oo walam yaiq aan ku kalsoonayn biammaanatii ammaanada naftiisa kuriha lahu waxaa loo kahdaa kuriha waa la kahdaa inuu aqbalo fain waiqa hadduu ku kalsoonaado ammaanadiisa istuxiba waa loo sunneeyaa marka inuu aqbalo halkan malif wuxuu ku tilmaamay aqbalkii wadiicada shantii axkaamu khamsaha ayaa ku dareerayay malifku saddex halkan noogu sheegay oo saddexdaasi waxaa weeye التxriim inay xaaraan tahay inuu aqbalo alkaraaha inay makruuh tahay inuu aqbalo alاstixbaab inay tahay sunno inuu aqbalo saddexdaa xugum buu sheegay labadii xugumee kalena waan ku darayna ah wujuubkii iyo ibaaxadii qofku haddaanu ilaalin karin ammaanadii oo awoodu ku ilaaliya uusan lahayn oo og yahay ammaanadan hadduu maanta guddoomo inay dayac waa ka xaaraan inuu aqbalo waa he ka xaaraan inuu aqbalo kaasi adda waa taxriimkii markii karaaha noqonaysana waxa wey haddii uu awoodi karo inuu ilaaliyo laakiin kuma kalsoono ammaanada naftiisa mustaqbalka wuxuu ka cabsi qabaa inay xoogaa khiyaamo ka timaado lakiin iskuma hubo iskuma hubo khiyaanadaas laakiin uu ka yaabanya inuu xun ku siibtaa ammaanada oo ilaalin kari waayo oo xaqeydii marin waayo ka cabsanaya laakiin xifdi ahaan xagga xifdiga ilaalinta uu awoodi karaa kaasna makruuh bay waaya marka ay mustaxab noqonaysana waa sida asalka alasl waxaa ammaano ah, u ah asal waxaa u in ay mustaxabta in la aqbalo waa goormo waa haddii qofkan loo dhiibayu yahay qof amiin ah isla markaana awoodi kara inuu ilaaliyo kuna kalsoon ammaanada naftiisa mustaqbalka qofkaas sunay u noqonaysaa sunno ayay u noqonaysaa maxaa yeele min baabi atacaawun eh, khayr yani khayrka isu kaashado ayay soo gelaysaa watacaawanu cala albiri waاtaqwa saddexdaa xugum mualifka inoo sheegay amaa marka ay waajibayso inuu aqbala miya waa markii qofkan loo dhiibayo uu yahay qof amiin ah oo ammaanada naftiisa ku kalsoon isla markaana awoodule inuu ilaaliyo qof kale oo la mid ah oo ammaano loloo dhiibana uusan jirin oo haddii ammaanada uu ka aqbali waayo qofka uu ka qaadi waayo ay dayacmayso marka waajib ku tahay mutacayana maadaama qof meeshiisa gale aan waajib ku tahay ilan xoolaha in laga ilaaliyo dayaac ayuu nabiguna faray calayhi الsalaatu wasalaam wanaha can idaacati اlmaal haddii hadda u aqbali waayana xoolihii baa dayacmaya marka ay mubaax noqonaysana waxaa weeye haddii qofkan loo dhiibayo inuu ku kalsoonayn ammaanada naftiisa mustaqbalka ama uu caajiz yahay inuu ilaaliyo laakiin kan u dhiibaye muudica ah wuu og yahay inuu xaaladda ku sugan yahay qofka wuu og yahay inuusan ilaalin karin wuu og yahay inuu ammaanada naftiisa una ku kalsoonayn haddana asagaa raalli ku ah inuu dhiibto marka ayada ah waa mubaax mustaxab ma ah, waa mubaax shantaa xugum ayaa gelaya wuxuu man cajiza qofkii awoodi kari waaya can xifdihaa ammaanada ilaalinteeda xifdi اlwadiicati xaruma calayhi waxaa ka xaaraan noqonaya qabuuluhaa wadiicadii aqbalkeeda waman qofkii qadar awoodaa ammaanadii inuu ilaaliyo oo walam yafiq aan ku kalsoonayn biammaanatihi ammaanadiis aan ku kalsoonayn macnaha inuu hadhow dayac ka yimaado ayuu ka cabsanaya xoogaa eh, yar hunguriyeeyo kuriha waa loo kahdaa qofkaas fain waia hadduu ku kalsoon yahay ammaanada naftiisa istaxiba waa loo suneeya inuu aqbalo wadiicadu arkaan bay leedahay arkaan ayay leedahay arkaanteedu waa afar wadiica oo shaygii la ammaaninaya muudic oo kii ammaaninaya wadiic oo qofkii loo dhiibanaya ama muudicna waa la dhahaa bifatxi daal iyo siiqadii muudicii iyo wadiicii ayuu kaga bilaabay wuxuu hi washarduhumaa labada caaqid shardigooda muudic iyo wadiic waxaa weeye shardu muwakilin kii wax wakiilinaya shardigiisa iyo wawakiilin kii la wakiilinaya waayahay markuu ku yidhi shardu muwakilin wa wakiil horey noogu soo dhaaftay fii baabilwakaala in qofka muwakilka ah iyo qofka wakiilka ay shuruud leeyihiin shuruudooda waxaa ka mid ahayd inay yihiin muطlaqii ee tasaruf laba qof oo naftooda u tasarufi kara inay yihiin mid kasta inuu naftiisa u tasarufi karo markaasuu eh, ammaanadii eh, qaadi karaa ama lagu ammaanaysan karaa wa asna uu ammaane u dhiibi karaa waayahay marka maadaama ay wadiicadu tahay xaqiiqa ahaan istinaaba fi lxifd qofkan waxaad u wakiilanaysaa inuu alaabtan kuu ilaaliyo qofkii haddaba wakaaladiisa ay asaxayso ayaa iidaaciisa iyo ammaane dhiibiddiisuna asaxaysaa qofkii in wakiil laga dhigtay asaxayso ayaa ay asaxaysaa in alaabtii ama amaanadii loo dhiibo waayahay haddaba tusaale ahaan musxaf qur'aan ah gaal looma dhiibi karo oo laguma ammaanaysan karo ilan gaalkii musxaf ma hayn karo looma ogolo inuu gacanta ku dhigo sidaa darteed lagumana ammaanaysan karo markii aan sidaan idhi waxaa ku baxay sabigii ilmihii yaraabaa kaa baxay majnuunkii waallabaa kaa baxay waxna ma ammaanaysan karo waxna laguma ammaanaysan karo muqma aleyhi qofkii lamiir doobade baa kaa baxay maxjuur caleyhi bisafah qofkii lagu sharay yani dhinaan maskaxdiisa dhimanta ayaa kaa baxay mukrah kii la khasbay ayaa kaa baxay addoonkii baa kaa baxay intaa midna ma noqon karo muudic iyo wadiic toona maxaa yh wakaaladooda ma ansaxaysa waa wayusharad waxaa la shardiyaa siiqat lmuudici qofkii wax ammaanaysanaya siiqadiisaa la shardiyaa kastawdactuka waan kugu ammaanaystay haadaa kan awamase istaxfadtuka waa kaa ilaalin dalbay awamase anabtuka waan kaa naaib dhigtay fii xifdihi ilaalintiisaan kaaga naaib dhigtay walasaxu muctamadu waxaa weeye annahu shaaniye laa yushtaradu inaan la shardinaynin alqabuulu aqbalid lafdan xagga lafdiga in lagu aqbalo wadiicadii la shardinaynin wayakfi waxaa ku filan alqabdu in la guddoomo uma ku filan ruknigii labaad iyo kii saddexaad oo caaqideynkaha mawdic iyo wadiic oon soo tilmaanay kana waa ruknigii kale ee siiqada ahaa siiqada haddaba waa rukniga afraad wuxuu yidhi waxaa la shardiyaa siiqadii muudica qofka muudica siiqadiisu waa shardi inuu asagu la yimaado lafdi caddaynaya ama muujinaya qofkan inuu ku ammaanaystay alaabtiisii sida midkan o kale indhaho waan kugu ammaanaysa istawdactuka waan kugu dhiibtay si aad igu ilaaliso waxaan kaa dalbay inaad alaabtan ii hayso i ilaaliso waa kada waxaan kugu dirsaday alaabtan xifdinteeda iyo ilaalinteeda iyo wixii la halmaada lafdi kasta oo tusanaya ama sariixaada ama kinaayahaada ayay ku guntamaysaa taasi waa xaggii qofkii muudic ahaa ee alaabta dhiibanaya amaa qofkii guddoomaya ee u haynaya ee muudaca ahaa bifatxi daal asagaa lama shardiyo inuu lafdi ku aqbalo lafdi inuu ka aqbalo lama shardiyo inuu guddoomo unbaa la shardiyaa inuu guddoomo baa ku filan inuu gacanta ku dhiga shayga asagoo aamusan ayaa ku filan hadduu aqbalo lafdi ahaan u aqbalana oo waan guddoomo dhahana kaba sii fiican marka sida muctamadka khilaafka ku jiree lama shardiyo inuu ku dhawaaqo aqbalkii waa sida wakaaladii o kale wakaalada waxa nugu soo dhaaftay muwakilka ayaa la shardiyaa inuu hee siiqadii la yimaado ee qofkii wakiilka ahaana inuu hawshii uu ku dhaqaaqo ayuunbaa ku filan oo fuliyo waay ama uusan ictiraadin uusan diidin wakaaladii waayahay wuxuu ku yidhi walow awdacahu haddii uu walow awdacahu damiirka waxaad u celinaysaa wadiicii walow awdacahu qofkii wax loo dhiibanayay hadduu ku ammaanaysto sabiyun ilmo aw majnuunun ama mid maalan xoola hadduu ku ammaanaysto lam yaqbalhu qofkaa alaabta lagu ammaanaystay ilmaha yarkaama qofkaa waalan ku ammaanaystay aqbali maayo oo ka aqbali maayo fain qabila hadduu aqbalana damina waa magdhabayaan waayahay masaladani waxay ixtiraas ka tahay shardigiina soo dhaafay ahaa wa sharduhumaa shardu muwakilin wa wakiil qofka muudica ahaa waa inuu mulaqa tasaruf u yahay qofka wadiicaana waa inuu mulaqu tasaruf yahay marka waa kaanidh waxaa kaa baxaya sabigii iyo majnuunkii wixii la halmaaday marka halkan qofka maanta wax dhiibaya wuxuu yahay sabi ama waa majnuun qofka alaabta ammaanaysanayaa sabi ah ama majnuun ah xooluu qof u dhiibo yidhi ii ilaali sabigii ama kii waalaaba qof xoolo u dhiibtay oo ii ilaali yidhi waxaa lagaa rabaa haddii uu qof waalna ama ilmayr wax ku dhiibto inaadan ka aqbalin oo ka gudoomin maxaa yeele ehel ooma aha inuu wax ammaanaysto waad fahamta soo maa haddii aad ka guddoonto markaa waad xadgudubtay oo qof aan caqdi geli karin ayaad caqdi la gashay dabeetana waad magdhabaysaa halkaa waxay ka yimaada qaan baa kaa soo raacaya keliya culamadu waxay ka soo reebeen haddii eh, laga cabsanayo waxaa qofka waalama ilmaha yarka gacantiisa ku jira inuu halaagsamo oo markaa dar ilaahay baad oga qaaday si aad ugu ilaaliso markaa ma magdhabaysid haddii aadan xadgudub ama tafriid aadan samayn ma magdhabaysid ila markaas min baabi tacaawun ayaad u samaysa ilmaha yarka ah oo lacag sita oo dariiq carragaad aragta waxaad ka cabsatay in lacagtaa tuugtu iyo daydayga ka qaataan markii adeero iyahay buu ku yihi lacagti waa cabsanaya in laga qaato marka waad ka qaada markaasoo kale de ixsaan baad samaysay laakiin sida caadiga xaalad khataraysan jirin hadduu kuu dhiibto ha ka aqbalin walow dacahu qofkii wadiicaha hadduu u dhiibto sabiyun ilmo yar aw majnuunun ama mid waalan maalan xoolo lam yaqbalu ka gudoomi maayo fain qabila hadduu gudoomo damina waa magdhabaya walow awdaca haddii uu ku ammaanaysto sabiyan ilmo yar ayuu ku ammaanaysta maalan xoolo fatlifa dabeetana xoolihii ayaa ku baabahay cindahu cinda sabiy ilma yara agtiisa lam yadman ma magdhabeeyo wain atlafahu sabigii haddii asagu baabiiyo xoolihii loo dhiibay damina waa magdhabaya marka ayada fil asaxi muctamad haddaan qabanno wlmaxjuuru calayhi kii la sharayna bisafahin nacasnimo ama dhinaan ee lagu harayna kaabiyin ilmo yar buu lamid yahay waaya halkanna waa haddii ilmihii yaraa maanta uu noqday muudac wadiic asaga wax lagu ammaanaysanaya wuxuu ku yidhi hadduu ilmo yar uu wax ku ammaanaysto oo xoolo u dhiibto dabeetana xoolihii ay baaba'aan ilan ammaanadan ma ansaxayse eh waxa weye ilmihii ma magdhabayo maxaa yeele qofkii u dhiibtay baa xadgudbay oo ilmo yar oo wax lagu ammaanaysan karin o ammaano qaadi karin ayuu u dhiibay xoolihii hadday iskood dhintaan ilmaha wax magdhawo lagu leeyahay ma jiro haddiise ilmihii asagoo gacantiisa ku dilo xoolihii loo dhiibay oo uu jajabiye alaabtii maalan marka ayada magdhow lagu yeelanayaa oo magdhowga hadee mar kastaba ilmaha yarkaa hataa xoolaha halkaa iska yaala jajabin lahaa dee wuu damaanada qaadi lahaa waad soo maa ilan damaan kuma damaan ulmutlaaat تكليف looma شhardiyo wa min baab aلأحكاam الوaضعiية min baabi raبط الشhay bisababihi weyaan marka sababkii haddii la hero damaanka oo itlaafka ah damaankii meeshuu imaanaya ilmaha yar maadaama uu alaabtan gacantiis ku jabiya damanka waa lagu yeelanaya laakiin hadduusan gacantiisa ola tegin ee alaabtiis iskeed u dhimato hadduu doono ha tafriidiyo ha dayace alaabta meel cidlaha kaga dhaqaaqee markaa magdhow lagu yeelan maayo kii u dhiibtay ayaa xoolihiisa iska dayacay kaasi waa sabigi ka warran qofkii maxjuur calayhi bisafha ahaa waa qofkii xoolihiisa laga xayiro laga haray maxaa qofkan qof safiiho mubadiri oolo iskaga ciyaaraya qofka asaga ah ilan xoolo dhan buu ka sharan yahay wixii dee masaalixdiis ku tacalluqee dee loo maamulaya mooyaane gacanta lagu haya mooyaane kaasi samigii buu la mid yahayo haddii xoolihii loo dhiibto waxaa weeye oo lagu ammaanaysto ma haddii asagu gacantiisa ku dilo mise ku dilin hadduu gacantiisa ku dilo waa magdhabaya hadduusan gacantiisa ku dilin lakin ma magdhabaya loo dhiibtay wadiicadu waxay leedahay saddex xugun xugun koowaad waxaa wey aljawaaz xukunka labaadna waxa wey alamaana xukunka saddexaadna waxa wey alrad maxay kala yihiin jawaasku waa inuu yahay xukunkan xukun caqdi jaa-is min aarafayn labada araf uu ka furan yahay oo waa laga bixi karaa waana la fasakhi karaa ammaanaduna waxaa weeye dee inuu yahay caqdi ku dhisan ammaano axkaam baana ka ratibnaysa noo imaanaysa xukunka saddexaadna waxa wey alraddu celin mid walbana mualifka ka hadli doonaa insha allah waayahay wuxuu ku bilaabay mualifku xugun koobaad ahaa aljawaas caqdiga inuu yahay caqdi hee jaais min aarafayn waa cuquudda jaaiska ayuu ka mid sida wakaalada oo kale wuxuu yidhi haddaba asagoo wixii ka ratibmaya jawaaskaas tilmaamaya wa tartaficu wadiicadii way ku sakmaysaa macnaha xukunkeedu wuxuu ku dhammaanayaa bimowti lmuudici qofkii wax ammaanaysanayay geeridiisa aw ilmuudaci qofkii lagu ammaanaysanayey ee wax loo dhiibanayay geeridiisa wajunuunihi junuuni lmuudici aw lmuudaci qofkii wax ammaanaysanay ama la ammaanaysanay waalidiisii hadduu waasho wa ikhmaa'ihii iyo miirdaboolkiisa waaya wadiicadu xukumkeedu maadaamay tahay caqdi jaa-is min aطarafayna waxay la mid tahay cuquuddii noocaas ahayd oo waxay ku fasakhmaysaa haddii qof caaqidaynkii muudic iyo wadiic midkood hadduu dhinto ayay ku fasakmaysaa haddii midkoodu waasho hadduu midkood uu iqmaa galo almuhim hadduu ahliyadii ka baxo ahliyadii hadduu ka baxo ila ahliyada waxay ahayd qofka inuu yahay qof wax xoolihiisi maamuli kara oo xiskiisii joogo hadduu dhinta dee xiskiisii u tegey qofkan waay hadduu waashana kadalika hadduu miyu dabaluna kadalika marka saasay ku fasakmaysaa sida cuquudda jaa-iska oo idil bay ugu fasakmayso waaya waxaa kale oo taas la mid ah inay labaduba ay fasakhi karaan caqdigii qofkii muudi ahana wuu karaa markuu doono qofkii wadiic ahana wuu karaa taana mualifku uu tilmaamay wuxuu yidhi walahumaa labadaa caaqidayn waa muudic iyo wadiice waxaa u bannaa alistirdaadu inay soo ceshadaan xoolihii waraddu inay celiyaan kulla waqtin waqti walba halkaa markii aan laqmaynan waxaa fiican kala qaadno oo mualifku isku xidhay inaan mimidu u sheegno oon dhahno walahumaa muudic iyo wadiic waxaa u bannaan alistirdaadu yacni bimacnaa lilmuudici qofkii muudica waxaa u bannaan alistirdaadu inuu xoolihiisa soo ceshado waraddu ay walil wadiici qofkii lagu ammaanaystana waxaa u bannaan alraddu inuu ammaanada iska celiyo kulla waqti waqti walba marka way kala leeyihiine xugum labadoo ka dhaxeeya ma aha istirdaadkii iyo raddigii labadaba ma wada leh ee midna istirdaadkuu leeyahay oo waa muudicii wax ammaanada dhiibtay midna radigiguu leeyahay oo waa wadiicii loo dhiibtay laakiin mualifku isku qabtay walidaalika waxaa ka fiican baa la idhi ee raafici ayaa ka wanaagsan halkanoo raafici wuxuu idhi walilmuudici an yastaridda mataa shaa walilmuudaci arraddu kadalik uu kala qaaday macnaha welilmuudici qofkii ammaanaystay waxaa u bannaan an yastaridu inuu soo ceshado ma markuu doono welilmuudici kii lagu ammaanaystayna raddu inuu celiyo kadalika ay ma markuu doono saasuu u kala qaaday sidaasaana ka fiicnayd baydo ka waadexsanayd walahumaa waxaa u bannaan muudic iyo wadiic alstirdaadu ay lilmuudici kii wax ammaanaystay alstirdaadu baa u sugnaaday inuu soo ceshado waraddu ay welilwadiici kii lagu ammaanaystay raddu inuu celiyo kulla waqtin waqti walba tanna waxay daba socotaa xukunkii jawaaska ahaa ayay daba socotaa wa asluhaa wadiicada asalkeedu waxaa weeye alamaanatu amaano weeye macnaha asluhaa alamaanatu markuu leeya wuxuu uga jeedaa macnaha mawduuceeda iyo waxay ku dhisan tahay wadiicada ammaanay ku dhisantahay saasaa asal u ah tabc ma aha ammaanadu sida rahanko kale rahanku asal ahaan waa mucaawado waa caqdi mucaawado inay gacanta murtaynka ay ahaato yad amaana waa tabac laakiin caqdiga wadiicadu asaasanba waxay ku dhisan tahay amaano maxaa yeele qofkan loo dhiibay alaabta inuu ilaaliyo wuxuu u ilaalinaya limaslaxati maada limaslaxati lmuudic qof ku ammaanaysa maslaxadiisa kaas u haya ee maaligu u hayaa e maslaxadiisa uma haysta lakin murtaynka saas maa la soco murtaynku limaslaxati nafsigii buu u haystaa way fahanti soo ma mucaawadana uu ku qaata laakiin qofkan limaslaxati lmaalik buu hayaa xoolaha saa darteed waa caqdi ammaano ku salaysan oo ibtidaa'an ba loo qastay xataa haddii uu bedel ku qaadanayo way bannaan tahay markaad ammaano ilaalinayso inaad bedel ku qaadato iyo ujuuro sida wakaalada u bannaan tahay wakaala biujra inay ahaataa bannaan waaya marka maadaama uu maalig u ilaalinaya gacantiisu waxay la mid tahay gacantii maaliga haddii aysan ammaano ku dhisnaan lahayn wadiicadu dadku way ka jeedsan lahayn inay wadiicada aqbalaan haddaba ka warran haddii qofkii muudicah uu ku shardiyo qofkii wadiic ahaa in uu magdhabayo alaabtan haddii ay talafto xataa hadduusan gaabinin ama uusan xadgudub samayn ma ansaxayso waa shardi khilaafsan caqdigii haddii uu shardiyo ka waran inuusan magdhabo lagu lahayn xataa hadduu xadgudbo oo ammaanada ku xadgudbo inaan magdhabo lagu lahayn taana ma ansaxayso maay labadaas hardiba waay khilaafsan yihin muqtada alcaqd kullu shardi laysa fii kitaab illaahi fa huwa baail waa kii xadiisku ahaa wuxuu ihi waasluha ammaanada wadiicada asalkeedu waxaa weeye alamaanatu ammaano weeye waqad tasiru waqad waxaa la arkaa tasir inay noqoto madmuunatan mid la magdhabayo bicawaarida bisababi cawaarida asbaab soo darinaya awgood minhaa waxaa ka mid a ah. haddaba mualifku wuxuu noo sheegi doonaa asbaabo dhowr ah oo keeni kara in wadiicadii ay ka baxdo ammaanadii oo ay noqoto madmuun markii lu leeyahay alammaana waxaa weeye macnaheedu laa yadmanu almuudacu ilaa biاtacadi aw اtafriid inuu xadgudbo ama uu gaabiyo alaabtii dayaca mooyaane si kale kuma gadhabi saas wey macnaha ammaanada gacantiis waa gacan ammaano ilaan gacmuhu waa laba nooc alaydi nawcaan yad ammaana wayad hee damaan yad ammaana wayad damaan marka gacanta wadiicu waa gacan ammaano weeye alaabtan hadday dar ilaah u dhimaato oo aata samaawiga ku timaado ma magdhabayo laakiin hadduu asaga uu ku xadgudbo ama uu ka gaabiyo alaabti dayaco markaa wuu magdhabaya marka mualifka wuxuu noo tilmaami doonaa asbaabo keeni kara inay madmuun noqoto walidaalika wuxuu yihi waqad waxaa la arkaa tasiiru inay noqoto wadiicadii madmuunata mid la magdhabayo bicawaarida waxyaaba keenaya cawaarida waxyaaba soo darinaya oo waxyaaba dee marka hore aan jirin oo dib ka imaanaya oo keeni kara in ay madmuun noqoto minhaa waxaa ka mid a ah cawaaridaas an yuudica inuu ku ammaanaysto hayrahu qof aan asaga ahayn inuu usii dhiibo alaabtii lagu ammaanaystay bilaa idnin iyadoon loo idmin arrinkaas walaa cudrin iyadoo cudurdaaran uusan jirin oo fayadmanu markaa waa magdhabayaa waqiila waxaa la yidhi in awdaca alqaadiya garsoorihii haddii uu ku ammaanaysto lam yadman ma magdhabayo asbaabtii keenaysay damaanka qofkii mudac ahaa inuu magdhabo wadiicadii waxaa ka mid ah inuu qof kale usii dhiibo alaabtii asaga lagu ammaanaystay ayuu qof kale usii dhiibay ayadoon loo fasixin oon la dhihin qofka igu dhiib asagoon ka idan qaadanin qofkii maaligga ahaa ee alaabtan u dhiibtay isla markaana wax cudurdaara ah oo ku xambaaraya arrinkaana aanu jirin sababtoo ah markaan umagrabay waxaa weeye sababto qofkan muudicee ku ammaanaystay ammaanadiisa mooyaane qof kale ammaanadii muuna raalli ka ahayn qofkaas muuse asagoo aaminin iigu dhibna muuse dhihin marka wuu xadgudbay wuu gaabiyey waaya laakiin subki wuxuu ka soo reeba imaam subki haddii qofkii maaligga ahaa in badan oo ka maqnaado oo ay maqnaanshiin uu ku dheeraado dabeetana ilaalintii ay ku cuslaato dabeetana uu qaadiga u dhiibo taas ma magdhabayo fii hadi alxaala ma magdhabayo waayahay qiil baa wuxuu leeyahay maya haddii qaadiga uu u dhiibo qaadiga hadduu u dhiibo ma magdhabayo maxaa yaele qaadigu waxa weeye waa qofkii amiinka ee muslimiinto dhan ammaanadooda ilaalinayey ammaanadiisaana ka xoog badan ammaanada qofkan walidaalika ma magdhabaya lakiin sida saxiixa xataa hadduu qaadi u dhiibo waxa weeye wuu magdhabaya maxaa yeele qofka ma dhihin qaadi igu dhiib asagoo ammaanaysta wuxuu idhi waqad waxaa la arkaa tasiru in ahaata madmuunatan mid la magdhabay bicawaarida sababo soo darinaya awgood oo minha waxaa ka mid ah an yudaca inuu ku ammaanay usii uh, dhiibo wadiicadii hayrahu qof kale bilaa idin idan la-aan walaa cudur cudurdaar la-aan fa yadmanu markaa wuu magdhabayaa waqiila waxaa la yidhi in awdaca alqaadiga garsooriya hadduu u sii dhiibo lam yadman ma magdhabayo waidaa lam yusil yadahu gacantiisa hadduusan ka zuulinin canhaa wadiicadii jaazat way bannaan tahay alisticaanatu kaashi inuu kaashado biman qofuu kaashado yaxmiluhaa wadiicadii u xambaaraya ila alxirzi meeshii lagu xifdinayey aw amase yadacuhaa dejinaya fii khisaanatin khasnad mushtarakatin oo laisla leeyahay wuxuu ku yidhi haddii qofkii wadiica ahaa weli uu alaabtii gacanta asagoo ku hayo laakiin uu qof ka dalbado inuu ku caawiyo inuu la qaado ammaanadan oo uu meeshuu ku xifdin lahaa uu geeyo ama khasnad mushtarago qof kale ka dhaxaysa asagii qof kale ka dhexaysa qofkan wadiica ah, uu markaa uu gaadhsiiyo taasi ma noqonayso wax keeni kara damaan sababtoo ah dee gacanta weli uu ku haya qof kaleo ma dhibin qofku muxuu ihi niyo alaabta ila qaad waa alaab culus oo u baahan in laisla qaado meesha ila gaadsii waa meesha xerada lagu ilaalin lahaa xirsi waa xerada lagu ilaalin lahay alaabta ama wuxuu ihi khasnadaas ayaan ku soo xidhayaaye waxaa weeye alaabtan ila qaad markaa wax dhibah ma leh mana eh, magdhabaya marka ayada ah hayl caadada ayaa arrinkaa ku dararta wuxuu ihi waidaa lam yusil hadduusan ka suulin yaddow gacantiisa canhaa eh, wadiicadii jaaza way bannaanta alisticaanata inuu kaashado bimaa yaxmilow qof u xambaaraya lilxirsi xeradii lagu ilaalinayay mase yadacuha dejinaya fii khisaanatin khasnad mushtarakatin oo laisla leeyahay waidaa araada hadduu doono qofkii wadiic ahaa ee wax lagu ammaanaystay safara safar hadduu doono falyarudda ha u celiya ammaanadii ilalmaaliki qofkii iska lahaa aw wakiilihi ama qofkii uu wakiishay fain faqadahumaa labadaa hadduu waayo falqaadi qaadiga ayuu u celinaya yaruddu ilayhi u celinaya fain faqadahu qaadiga hadduu waayo faamiinu qof lagu kalsoon yahay oo aamin ah ayuu u dhiibayaa waaya wuxuu yidhi qofkii wadiica ahaa ee alaab lagu ammaanaystay haddii uu doono inuu safro safarka hadduu doono safar gaabanba ha ahaadee alaabtii ha u celiyo qofkii iska lahaa ee ku ammaanaystay ama qofkii uu wakiishay ha u dhiibo waa maxay safarku khatar badan buu leeyahay marka maadaama uu khatar leeyahay ayaa waa alaabtii ha celiya ammaanada ahayd haddii haddaba maalikii iyo wakiilkiisaba waayo yuu u dhiibayaa qaadiguu dhiibayaa waa haddii uu qaadigu yahay qof amiina lagu kalsoon yahay haddii uu qaadi waayana wuxuu u dhiibayaa qof amiino lagu kalsoon yahay tartiibkaas ku soconaya haddaba maaligiiy wakiilku waa ay weysiman yihin ila maali aw wakiil maaligiy wakiil weysiman yihin haddii maaligiy wakiil waayo ayuu qaadigu dhibaya haduu qaadigi waayo ayuu amiinkii u dhiibayaa fain dafanahaa haddaba haddii uu ku aaso bimowdicin meel oo wasaafara uu iska safro damina waa magdhabayaa fain aclama bihaa hadii ogeys bihaa bilwadiicati ammaanada hadduu ogeysiiyo amiinan qof lagu kalsoon yahay oo aamin ah amiinkaasoo yaskunu degan almowdica goobtaa degan lam yadman magdhabi mahayo filasaxi muctaman haddaan qabanno waaya wuxuu ku yidhi haddii uu qofkii wadiic aha ee alaab lagu ammaanaystay markuu doonay inuu safro oo ammaanadii dhulka ku aasay dabeetana uu iska safray markaa waa magdhabaya sababtoo ah hadduusan cidbaba ogeysiinin dee ammaanadii wuu dayacay bilow soo noqon waayo hadhow yaa garan meeshii uu ku aasay hadduu asagu soo laaban waayo lacalla geri ku timaado dee markaa wax alaab dayacan wey waaya laakiin haddii uu ogeysiiyo qof meesha degan oo aamin ah ayuu u sheegay goobtaas waxaan ku aasay alaab ammaano ah ee ka warhay buuri marka ayada ah ma magdhabayo haddii uu sidaa ku safro sababtoo ah mar haddii uu sheegay qofkan meesha degan asagoo ku aaminay wey cudurdaarra wuu jiraa markan ayada ah keentay inuu qofkaa uu alaabta u sheego oo ah safarka maadaama safarkii haddii uu ka joogana ay dhib ku noqonayso hadduu dib u dhacona ay dhib ku noqonaysa ayuu meeshaa ku aasay dabeetna wuxu uhi qofkaas ka warhay alaabtii marka waxay noqonaysaa inuu qof kale alaabtii ku wareejiyey markaa wax dhiba ah male taasi isagoo ku ammaaneeyey ayuu may la mid tahay waa markii qaadiga la waayo iyo qofkii maaliga ahaa iyo wakiilkiisii qaadigi markuu waayo ayuu amiinkaa marka ayada ah eh, ku wareejin kara alaabtii waayahay wuxuu yidhi fain dafanaa hadduu ku aaso bimowdicin meel hadduu ku aaso oo wasaafara uu iska safro damina waa magdhabayaa fain aclama biha haddii uu ogeysiiyo ammaanadii amiinan qof lagu kalsoon yahay oo aamina yaskunu degan almowdica noloshaa degan lam yadman ma magdhabay fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow saafara biha haddii wadiicadii la safro damina waa magdhabaya waa kaa safarku waa khatar baa nidhi haddii uu la safro asagoo oo loo fasixin oo alaabta iska qaato waxa wey wuu magdhabaya haddaba kani waxa wey waa caaridkii labaad mualifka cawaarida qaarna wuu tilmaamaya wuxuu le wa minhaa qaara waxa weeye isagoon tamyiis ku samaynin buu sheegaya marka kanna cawaaridii buu ka mid yahay caaridkii koobaad waxaan soo nidhi inuu hee inuu waxa weeye qofka lagu dhiibo soo maha caaridka labaadna waxa wey asafar inuu la safro waa kanle mualifka walow saafara bihaa haddii uu ammaanadii la safro dabina waa magdhabaya xataa hadduu dariiqu aamin yahay waaya walow saafara biha hadduu la safro dabin waa magdhabaya ilaa idaa waqaca xariiqun dab inuu dhaca mooyaane aw haaratun ama duulaan ow cajaza markaa uu awoodi kari waayo inuu helo can man yadfacuhaa ilayhi qof uu u dhiiba ammaanadii can man qof uu awoodi kari waayo yadfacuhaa uu u dhiiba ammaanadii ilayhi xaggiisa kamaa sabaqa sidii noo soo dhaaftayna ku socota oo tartiibkiina soo dhaaftay ah uu ammaanada u hayey uu la safro waa magdhabayaa laakiin mualif wuxuu ka soo reebay markii uu safarkaa ku magdhabayo xaaladkan haddii uu dab dhaco ama weerar uu dhaco ama dhac iyo boob uu dhaco isla markaa qofkan uuna awoodi karin ama uu heli waayo qofuu u dhiibo oo dadkii aan soo tilmaanay ah maaligii uu waaye wakiilkiisiibuu waaye qaadibuu waaye amiin uu ku aaminu waaye marka ayada uu la safray xaaladaas haddii uu ka tagana ama way gubanaysaa ama waa la dhacaya ama waxa weeye weerar baa meesha lagu soo qaadaya walidalik ayuu xaaladatan la safray markaa ammaanadii ma dayicin qofkaas wuxuu yidhi walow saafara biha damina wamagdhabay hadduu la safray ilaa idaa waqaca riiqun dabinu dhacmoyn aw gaaratun ama duulaan oo cajaza uu ka caajizo can man yadfacuha ilayhi qofuu ammaanadii u dhiibo kamaa sabaa sidayna soo dhaaftay kamaa sabaq marka hadda wuxu uga jeedaa ee tartiibkii la soo dhaaftay oo ahaa in la horraysiinaya maaligii iyo wakiilkii kadibna qaadigii kadibna amiinkii walxariiqu dabkii walgaaratu duulaankii fi lbuqcati goobtii ammaanada lagu ilaalinaya ka dhacay wa israafu alxirsi meeshii lagu ilaalinaya ammaanadu inay u dhowaato cala alkharaabi inay baabaado acdaarun waa cudurdaaro cudurdaaradaasoo ka safari safarkii la mid ah wuxuu ku yidhi haddii goobtii ammaanada lagu ilaalinayay hadii uu ka dhaco dab amaba weerar ama duulaan amaba meeshii lagu ilaalinayey waxaa weeye ammaanada ay u dhowaatay inay kharaabto guri buu ahaa ammaanada ku jirtay gurigii ayaa ku dhowaaday inuu dumo dabeetana waxay ku kalliftay inuu ka soo saaro waxaasoo dhan waa acdaar qofkii wadiica ah loogu cudur daarayo haddii uu xaaladaas iska wareejiyo ammaanadii oo ku wareejiyo qof amiin ah ilaa asagii ma ilaalin kara xaalada weer baa dhacay ma ilaalin ama dab baa meel uu dhigama hayo meeshiibaaba gubanaysa marka qof hadduu u dhiiba dhib maleh haddii ku ilaalinayey ama meeshii lagu ilaalinayey ay ku dhawaato inay baaba'dana ama ay soo dunto ama kharaabtana ayadna waa cudurdaar qof kale hadduu ku wareejiyo waa acdaarun kasafar markuu leeyahay qof hadduu xaaladaas xaaladahaas u dhiibo waa lagu cudurdaaraya buu leeyahay wuxuu ihi waa wlxariiqu dabkii wlgaaratu duulaankii fi buqcati goobtii ka dhacay alaabta lagu ilaalinayay waishraafu xirsi xirsigii inuu dhawaado cala alkharaab inuu kharaabo acdaaru waa cudurdaaro ka safri safarkii la mid a ah. waidaa marida hadduu xanuunsado maradan xanuun makhuufan oo laga cabsi qabo falyaruddaha u celiya ammaanadii ila maaliki qofkii iska lahaa aw mase wakiilihi qofkii wakiilkiisa ahaa wailaa haddii kaleo labadaa uu waayo falxaakimi falyarudda ha u celiyo ila alxaakimi xaakimkii amiinka ah ha u celiyo awamase yaruddaha ha u celiyo ilaa amiinin qof amiin ha u celiyo awamase yuusii bihaa wadiicadii ha u dardaarmo ilayhi kuwa labada aan soo tilmaannay mid ahaan ha u dardaarmo fain lam yafcal hadduusan samaynin damina waa magdhabaya ilaa idaa lam yatamakkan inay u suuroo weydo mooyaane ilaa idaa lam yatamakkan hadduusan arrinkaa makansanin oy u suuroobi weydo mooyaane wadalika musawirun taana waxaa lagu suuraynayaa bian maata inuu dhinto faj'atan kedis inuu dhinto waaya kanna waa caaridkii saddexaad caaridkii saddexaad weeye waa tarku linsaan qofkii waxaa weeye xanuunsaday inuu u dardaarmi waayo ammaanadii weeye hadduu ammaanadii dardaarmi waayo oo u sheegi waayo dadkii ka dambeeyey dee taasi waxay ka dhigan tahay inuu dayacay marka qofkii hadduu marad makuufa ku yimaado ammaanada hayay maradkaasi inuu marad halis ah oo loo dhiman karo waxaa laga rabaa ammaanadii uu iska celiyo qofkii lahaa uu celiyo ama wakiilkiisii uu celiyo hadii labadaa mid uu waayo hadduu labadaba waayo markaa xaakimkii kalsoonihii ayuu u dhiibayaa hadduu xaakimkii waayana qof amiinahoo lagu kalsoon yahay ayuu ku wareejinayaa waa qofkii xanuunsanaa ee ka cabsanaya inay geeridiisii ama tiisii ay ku timaado haddii xaakimkii uu waayo waxa wey u dardaarmay wuxuu alaabtan xaakimka lagu wareejiyo qaadiga haddii taana ay soroo weydo qaadiga meeshuusan ka jirin qof amiina ah ha u dhiibo qof amiina ah hadduusan la jooginna ha u dardaarmo ha dhaho alaabtan anuu melihiye qofka amiinka ah ee hebel ah ha lagu wareejiyo oo ha ku siimo qofkii iska lahaa markii uu helo sidaa hau dardaarmo haddaba lagu soconaya markuunu mualifku leeyahay aw yuusii bihana wasiyadani waxay imaanaysaa markii xaakimka horta marka hore oo u dardaarmaya hadduu xaakimkii waayana wuxuu u dardaarmaya amiin sidaa wey wuxuu ihi waidaa marida ah hadduu xanuunsado maradan xanuun makuufan laga cabsi qabo falyaruddaha u celiya amaanadii ila maaliki qofkii iska laha wakiila ama wakiilkiisa wa ilaa haddii kale falxaakimi falyaruddaha u celiya ila xaakimi xaakimkii ama mase amiinin qof amiinaha u celiya lagu kalsoon yaha amase yuusii biha ha dardaarmo fain lam yafcal sidaa hadduusan yeelin damina waa magdhabaya haddii uusan dardaarmin waa magdhabayaa maxaa yeelay wuxuu u banbixiyey inay lunto qofka dhexlahana waxaa laga yaaba wax alla wixii dee qofkii eelkiisa dhintay uu gurigiisa ku arkaa dhaxal buu ka dhiganaya asagaa qaadanaya marka qofkaas waxaa weeye dembi buu ku dhacay xoolihiina wuu dayacay ammaanadii laakiin waxaa laga soo reebay ilaa idaa lam yatamakkan hadduusan waxaaba usan makansaninoo qofkii kedis mowtulkhafle ayuu ku dhintay si shirqoola lagu dilay oo kedis ah shil gaadhi buu ku dhintay wadnihii ma halmar istaagay almuhim hadduu si kedis u dhinto ammaanadii uu hayay isagoon dardaamin qofna ku wareejin de taasi waxaa wey awooddiisa way ka baxsan tahay laa yukallifu اllahu nafsa ilaa wuscahaa markaa dembi maleh damaanna maleh waxayl muusan gaabin qofka wa minhaa cawaaridii waxaa ka mid a ah, cawaaridu damaan idaa naqalahaa ammaanadii haddii uu ka raro min maxillatin degmo aw amase daarin guri uu ka raro ilaa ukhraa degmo kale ama guri kale uu raro degmada iyo daartaasoo duunahaa taa hore kaga hoosaysa filxirsi xagga ilaalinta ama meesha lagu ilaalinaya kaga hoosaysa damina waa magdhabayaa xaaladda ayada ah wailaa haddii kale aysan ka hoosaynin ay la siman tahay ama ay ka ilaali badan tahay falaa markaa ma magdhabayo waxyaabihi damaan kenya waxaa ka ah inuu qofkii alaabtii lagu aaminay isagoo degmo muxayana degan degmo aamin ah ama guri aamin ah degan uu ka rara ammaanadii meeshii loogu dhiibay oo xaafadii xaafadaan ahayn ama degmadii degmo aan ahaynoo ee ammaankeedu ka yaryahay tii hore u raro alaabta dabeetna halka ay ku dayacanto ama lagu dhaco ama gurigii loogu dhiibay ee aaminkaa uu ka raro guri kaleo xagga ammaanada kaga hooseeya uu raro dabeetna guriga ay ku dayacanto ama lagu xado ama lagu dhaco wuu magdhabayda ilan markaa uu gabood fale uu gaabiye laakiin haddii uu gurigiisa dhexdiisa qol uu ka raro qol kale u geeyo ma magdhabaya haddii uu kiish oo ka bixiyo kiishkan ku rido ama sanduuq ka bixiyo sanduuq ku rido waxaas ma galay xaaladka ayada laakiin waxa laga hadlayaa haddii guri uu ka raro oo guri kale uu geeyo gurigaasna uu ka ammaan yar yahay ka hore waa faham soo ma haddii laakiin uusan ka ammaan yarayn oo uu la siman yahay xagga ammaanka ay ka siman yihiin xirsiga meesha lagu ilaaliya ka siman yihiin amaba uu kaga fiican yahay kii hore dee markaas ma magdhabayo wailaa falaadu kuliya taas weeye minha waxaa ka mid a ah naqalaha haddii uu ammaanadii ama wadiicadii uu ka raro min maxilatin degmo oo masadaarin guri ilaa ukhraa mid kale uu raro duuna oo kaga hoosaysa bilxirsi meesha lagu ilaalinayo damina waa magdhabeeyo ilaa haddii kale uysan kaga hoosaynin falama magdhabeeyo wa minha waxaa ka mid a ah cawaarida damaanka anlaa yadfaca inuusan eh, ka celinin ammaanadii mutlifaatiha waxyaabihii baabi'inaya waa ka tusaalihiisii ee fala oodacahum haddii uu qof ku ammaanaysto daabatan daabo oo fataraka uu ka tago dabeetana calfaha quudinteedii damina waa magdhabaya fainaha qofkii hadduu u diido canhu quudintii falaa ma magdhabaya marka ayada ah cala saxiixi muctamad haddaan qabano waxyaabihii damaanka keenayay waxaa ka mid uu ah ku yidhi inuu qofkii wadiica aha ee alaabta lagu ammaanaystay mutlifaadkii uusan ka celinin waxaa laga rabaa haddii wax lagu ammaanaysto wax alla wixii alaabtaas dhib ku keeni kara inaad ka ilaaliso oo aad si iican u ilaali sidaad xoolahaaga u ilaalinaysa o kale aad u ilaalinayso iyo si ka fiicanba taa tusaalaheedu mualif kuu keeno wuxuu ku yidhi haddii qofkan lagu ammaanaysto daabo waa neef dabeetana neefkii uu quudin waayo calaf uu siin waayo oo sidaa ku dhinto waa magdhabaya maxaa yeele mutlifaadki muuna ka ilaalin mutlifaadki waxaa ka mid ah gaajadii iyo haraadka neefkan waa noole haddii aan la quudin wuu dhimanaya mar hadduu quudin waayo dee qofkan wuu dayacay ammaanadii loo dhiibay iyo calafkaa laga rabaa waxaa laga rabaa qofka maaliga mualifka dib u ka sheegi doonaa wuxuu ku yidhi fainahaahu canhu qofkii muudic ahaa ee daabadan u dhiibay ayaaba yidhi neefkan ha quudin neefkan i ahay wax calafan ha siinin qofkan wuxuu ihi samcan waaaca waaya neefkii sidii buu ku dhintay bilaa calaf gaajuu dhintay magdhabaya ma magdhabaya fiqigu cadaalad buu ku dhisay la soco maxaa yidhi qofkii iska lahaabaa yidhi ha quudinin waa fahanti soo maha asagaaba ka reebiba maxaa yeele asagaa u idmay inuu itlaafiyo qaacidadii fiqiga waxay leedahay almutawallidu min maduunin fiih hayru madmuun almutawallidu min ma'duunin fiih hayra madmuun wixii ka dhashaa w la isu fasaxay oo laisula ogol yahay la magdhabi maayo qofkan asagaa u fasaxay oo yidhi ha quudinin marka magdhabu xagee ka imaanaya waayahay taasi waa taa wuxuu ku yidhi wa minhaa waxaa ka mid ahaa cawaaridu damaankii an laa yadfaca inuusan ka celinin mutlifaatiha waxyaabihii ammaanada baabi'inayey falow awdacu hadduu ku ammaanaysto daabatan daaba hadduu ku ammaanaysto oo fatarakaw ka tago calfaha quudintani damina waa magdhabaya fainahaahu fainahaa haddii uu ka reebo qofkii mudicahu calafkii hadduu ka reebo dhaho waxba ha quudinin falaa ay falaayaduna markaa iyada ah ma garhabi maayeen maxaa yeele waxan waa loo fasaxay oo marka horeba ninka iskale ahaa ayaaba yidhi ha quudinin cala saxiix muctamad haddaan qabano wain acطaahu haddii uu dhiibo almaaliku qofkii iska lahaa calafan calafkii lagu quudinaya daabada hadduu u dhiibo calafaha minuu ka quudinayaa wailaa haddii kale uusan u dhiibin fayuraajicuhu asagu dib ugu noqonayaa aw wakiilahu ama wakiilkiisa ugu laabanaya calafkii fain fuqidaa haddii la waayo asagii iyo wakiilkiisaba falxaakimu falxaakima fayuraajicu alxaakima xaakimka ugu laabanaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya calafka cidda laga rabo calafka waxaa lagu leeyahay daabada hadday tahay sidaan soo tilmaanay maalig daabadan ku ammaanaystay ayaa calafkeeda looga fadhiyaa haddaba qofkan haddii uu calafkii u dhiibo qofkii uu ku ammaanaystay adaak arigu iska cadiyo calafkaas ayaa laga siinaya hadduusan u dhiibinna asagoo ugu noqonaya wuu le ni daabadeeda idhiibta calafkeedii xaggee ka keenaa ama wakiilkiisiiba ugu noqonaya hadduu labadaas uu waayo xaakimka garsooraha ayuu ugu laabanaya dabeetana garsooraha ayaa wuxuu farayaa inuu u amaahdo ama uu daabadii kireeyo oo uu kiradeedii ku bixiyo kharashkeeda ama bar ah daabadii intuu iibiyo barkii kale uu markaa ku nafaqeeyo macnaha daabadii qof buu eh, ka iibinaya niskan maalan oo isku yeelanaya qofkii iska lahaa dabeetna niska ayuu ku quudinaya daabadii intii qofkii iska lahaa uusoo laabanayo wuxuu ihi walow bacaahaa haddii uu la diro daabadii maca man qof hadduu la diro amiin ah qofkaasoo yasqiahaa waraabinaya daabadii lam yadman maca man yasqiihaa qof waraabinaya daabadii hadduu la diro lam yadman magdhabayo sidaa sax muctaba haddaan qabano haddii uu daabadii uu raaciyo ku yidhi qof daabadii soo waraabinaya dabeetana qofkaa asagoo daabadii la socda ee daabadii wa ku yimaada ama daabadii ay dhimato ama wuxuun ku yimaado ma magdhaba yidhi qofkii lagu ammaanaysay daabadan muusan aroorinin ee qof kale oo daabadii waxa weeye soo waraabinaya ayuu la diray qofkaa asaga ah ee waxa weye wadiica ma magdhabaya xaaladda tan sababtoo ah dee ku dareerta cadada ayahe arrinkaa ku dareetay qofkan waxaa lagu ammaanay shardi maa xoolihii inuu qowsaar ka noqdo uu raaco qofka lagu dhiibi karaa sida xoolihiisaba qofka lagu dhiibi karo walow bacaa hadduu la diro hada badi maca man qof yaskiiha waraabinay lam yadman magdhabi fila saxi muctabad haddaan qabanno wa cala almuudici qofkii lagu ammaanaystay waxaa waajib ku ah tacriidu hiyaabi suufi dharkii suufka ahaa inuu u bixiyo liriixi dabayshii kay laa yufsidahaa adduudu sida dixrigii uusan u baabi'inin wakada waxaa la mid ah calayhi waxaa ku waajibaya lubsuhaa inuu dharkii suufka uu xidho cinda xaajatiha markii loo baahdo in la xidho waayahay wuxuu ku yidhi qofkii dhar suufa lagu ammaanaystay waxaa waajib ku ah dharkaas suufka ah ee dhogorta xoolaha laga sameeyey wixii la halmaaba in uu u soo saaro marar qaarkood dabaysha si aysan u xumaanin oo dixrigu uusan u dilin sidoo kale inuu marar qaarkood xidho ayaa loo baahan yahay si haddii loo baahdo si dharkii uusan u xumaanin waagi hore dharka yani la xidhan jiray dhar suufaa ku jiri jiray oo haddii dharkaas suufka ahaa ee dhogorta xoolaha laga sameeyey had iyo jeer sanduuqu ku jiro dharkii wuu xumaanaya marka waxaa loo baahnaanaya in dabaysha loo soo saaro si dharkii aysan u xumaanin dixrin uusan u gelin mararka qaarkoodna qofkii uu xidho si jidhkiisa eh, uu oga ilaaliyo dixrigii jidhka bini aadamka subxaa allah yani awood ilahi wuxuu siiyey eh, ur ku reebaysa maradii uu xidhay isla markaa aysan maradii xumaanaynin oo dixrigi usan gelayn waayo fuqahada wax kasta waa lagu imaan wax aysan ka hadlaynin xataa caafimaadka way sheegayaan wuxuu ihi calى mudaci qofkii wa lagu ammaanaystay waa waajib ka ah, tacriidu iyaabi suufi dharkii suufka ah inuu banbixi liriixi dabayshi ka leeya sida duudu tixrigiisa inuusan u fasaadin wakada yajib caleyh waxa waajib ku ah lubsa inuu dharkii xidho suufka aha cinda xaajatiha ah, markii loo baahdo tan waxaa la mid ah, oo maanta uga qiyaas qaadanayna qofkii haddii loo dhiibo gaadhi oo la dhaho gaadhigaas ammaano ah waxaa laga rabaa gaadhiga markuu xoogaa joogaba inuu heeh yaro istaaro si gaadhigii uusan u xumaan maxaa waa laga yaabaa in dadki uu dhaco oo gaarhigii dee uu eh, falaagaroobo haddii la istaari waayo xoogaa marka la joogaba marka tan bay la midta waa naasilo oo zamankeenna wuxuu hi wa minhaa damaanka waxaa ka ah an yacdila qofkii ka baydho can alxifdi almaamuuri bihi ilaalintii la isfaray oo watalifad marka ay ku dhimato eh, wadiicadii bisababi alcuduuli baydhitaanka sababtiisa oo fayadmana markaa wuu magdhabayaa falow qaala lahu tusaalahaan hadduu dhaho laa tarqud cala sanduuqi sanduuqan ammaanada ha ku dul seexanin oo farqada ku dul seexdo wankasara uu ku jabo biiqilihi culayskiisii watelifa uu ku baabao maa fiihi wixii gudihiisa ku jiray damina waa magdhabayaa wain telifa hadduu shaygii gudihiisa ku jira uu ku dhintaa bikayrihi wax culayskiisa aan ahayna falaa ma magdhabaya cala saxiix muctamad haddaan qabano wakada waxaa la mida low qaala hadduu dhaho laa tuqfil ha ku qufulin calayhi shaygan aan kuu dhiibay quflayn laba quful ha ku xidhin oo faaqfalahumaa labadii quful uu ku xidho na waa la mid waayah cawaaridu damaan waxaa ka mid a ah inuu qofkii wadiica ahaa ee wax lagu ammaanaystay uu khilaafo xifdigii la isfaray xifdigii uu ninkan muudic aha faray uu yidhi qaabkaa u ilaali inuu daba maro oo khilaafo ayaa ka mid a ah waxyaabaha damaanka keenaya tusaale ahaan waa haddii weliba sababkaa cuduulka ay ku baaba'day yacni markuu sidii la yidhi u ilaali uu khilaafay ayaa taasi waxay keentay inay dayacanto ammaanadii marka ayada uu magdhabaya laakiin hadday sabab kale ku baaba'do ma magdhabayo tusaale ahaan wuxuu ku yidhi sanduuq buu dhiibay wuxuu ihi sanduuqaas ha ku dul seexan alaab jabaysaa ku jirta gudihiisa dabeetana qofkii eh, loo dhiibay umbaa sanduuqii ku fadhiista ama ku dul seexday dabeetana wixii ku jiray ayaa culayskiisa ku jajabay waa magdhabaya haddii laakiin culayskiisa uusan ku jajabine wax si kale qadar alla oo kale ay ku timaado waxa weeye markaa ma magdhabayo maxaa asagoo sababa ma ahayn tusaale kaleu mualifkii noo keenay wuxuu idhi hadduu dhaho maalan war alaabta niyow laba quful saarin meesha aad ku xidhayso laba quful ku xidhin waad fahamta soo maa saysan tuugtu u meesha inay alaab qaali oo culusa ku jirto oo markaa ayna u jabsanin dabeetana ninkan wuu labadii quful buu saaray marka ayada ah ma magdhabayaa ma magdhabayo ma magdhabayo wakada markuu leeyahay ay laa yadman ma magdhabay wey sababtoo qofkan ixtiyaad buu sameeye wuu sii dadaalay labadan quful ziyaadata ixtiyaad may keenayaane waxa weeye dhib ma keenayaan sida saxiixa waa saas khilaaf alasaxna wuxuu leeyahay wuu magdhabaya maxaa yeelay tuuggii ayaa hunguriyanaya marka ayadaa laakiin waa haddii wadanka caadadiisa in arrinkaa ku dareerin marka khilaafka uu jiro waa markii wadanka caadadiisa aysan ku dareerin in shayga he laba qof in la saaro laakiin hadday caadada waddankaba ku darantay laba qof in lagu xidho markaa jasman ma magdhabayo wuxuu idhi walow qaala haddii uu dhaho irbid adaraahima lacagtan waxaad ku xidhaa fii kummika faraqaaga ku xidh oo fa amsakahaa dabeetana uu ku hayo fii yadihi gacantiisa oo fatalifa dabeetana ay dhimato falmadhabu muctamadu waxaa weeye annaha daraahimtii indaacat haddii ay ku baaba'do binowmin ama ay ku dayacanto binowmin hurdo sababteed wa nisyaanin iyo hilmaan sababtii damina waa magdhabaya aw mase daacat waxay ku baaba'day oo ku luntay biakhdi haasibin nin dhacaya qaadashadii falaa markaa ma magdhabayo waayahay walow jacalahaa haddii uu yeelo daraahimtii fii jaybii jeebkiisa hadduu ku rido badalan can irabdi fi lkum xidhitaankii uu ku xidhaeyey faraqa bedelkeedii hadduu jeebkiisa u geliyo lam yadman ma magdhabayo waa bilcagsi taa cagsigeedna waxa weeye oo ah haddii la dhaho waxa weye daraahimtan jeebka ku ilaali dabeetana uu idho kumkau ku idho araqa yadman waa magdhabaya wuxuu ku yidhi haddii waxyaabahan waxay farac ka yihiin sababkiina soo dhaafe oo ah inuu ka baydho xifdigii la faray wuxuu ihi waxaa la yidhi lacagtan faraqaaga ku gunud faraqu waa halka kumka waa halkaa gacanta ay ka soo baxda ayaa um laydhahdaa ama ara waagii hore dadku halkanay wax gashan jireen oo waxyaaba ku xidhi jireen hadda malaha laba isticmaale zamankii waa isbedelay waad fahan sooma saa darteed waad ku arkaysaa kutubtii hore o dhan inay sheegayaan kumkaas in wax lagu ridan jiray sida jeebka kole u ahaa jeebkan way isticmaali jireen halkan waxbay gashan jireen laakiin markay halkan wax gashanayaan kumka badhan bay ku xidhi jireen ama eh, xadhig iyo waxbay ku xidhi jireen waayo wuxuu idhi haddii u dhawo daraahiimtan waxaad ku xidhaa faraqaaga dabeetana muusan faraqii e, ku ridine gacantuu ku hayay dabeetana sidaasay ku baaba'day waan eegaynaa sababka keenay baabaca ma hurdo iyo hilmaan mise qof baa dhacay hadday hurdo iyo hilmaan tahay wuu magdhabayaa sababtoo ah yacni qofka markuu gacanta wax ku hayo uu seexdo dee wixii gacantiisa ku jiray uu ka baxayaa oo gacantii baa fidsamaysa dabeetana qofka waa laga qaadan karaa wixii waa la arkaya haddii uu hilmaamana waxaa laga yaabaa inuu meeshii kaga kacdo shay gacanta ku hayay laakiin haddii uu faraqiisa ku jiri lahaa hadduu sehlo xataa alaabtii mayna lunteen haddii kalena maba hilmaameenba oo hilmaan meesha mama soo galeen waxa faraqiisa ku jira waxa mar kasta uu kaco uu fadhiisto uu la socda wax wax ka hadhaya maaha marka maadaama uu khilaafay wixii la faray oo ahaa inuu kumka uu ku xidho oo gacanta ku hayay markaa uu magdhabaya laakiin haddii xoog lagaga qaadayo khasab ma magdhabayo sababtoo ah de khasab waxaad gacanta ku haysa iyo waxa aad faraqa ku xidha waa isku mido wuxuu ku yidhi haddii uu jeebkiisa geliya lacagtii loo dhiibay ayadoo la yidhi kumka ku xidh faraqaaga ku xidh ayadna ma magdhabeeyo sababtoo ah dee jeebka iyo faraqa jeebkaa ka fiican waxa laga faraqa qofku markuu kaco alaabta halkan ay ka soo dhacdaaba dhici karta mar qaarkood laakiin jeebka uu ka xifdi badan yahay laakiin taa cagsigeed haddii uu sameeyo wuu magdhabaya waxaa idhi jeebka ku ilaali dabeetna faraqiiba ku xidhay wuu magdhabaya wuxuu idhi walow acطaahu haddii u dhiibo daraahiman lacag haddii u dhiibo bisuuqi suuqi hadduu ugu dhiibo oo lam yubayinu sanoo cadayn kayfiyat alxifdi qaabkii u ilaalin lahaa farabadaha dabeetana uu ku xidho fii kumihi faraqiisa oo amsakaha uu ku qabto biyadihi gacantiisa aw mise jacalaha uu geliyo daraahimtii fii jiibihi jeebkiisa lam yadman ma magdhabayo wain amsakaha haddii uu ku hayo biyadihi gacantiisa lam yadman ma magdhabayen ahadaa haasibun qof haasiba haddii uu gacanta ku dhigo qaato wayadman wuu magdhabaya intalifat hadday ku dhimato biaflatin halmaan aw mase nawmin hurdo wain qaala hadduu dho ixfidhaa fi lbeyti guriga ku ilaali falyamdi ilayhi gurigii ha u baxo oo wayuxrishaa ammaanadii ha ku ilaaliya fiihi gurigii fain ahara hadduu dib u dhigo bila cudrin cudurdaar la-aan damina waa magdhabayaa wuxuu ku yidhi haddii uu suuqa asagoo joogo qofkan meheradiisii ama shaqadiisii asagoo ku jira suuqa dhexdiisa uu ammaano u dhiibto weliba lacag ah dabeetana uusan u sheegin oo u caddaynin qaabkii uu ilaalin lahaa lacagtaas u dhaho lacagtaa ii hayo dabeetana qofkii uu lacagtii kunkiisa faraqiisa uu ku xidho gacantan uu ku hayo faraquu ku xidhay gacantan uu ku hayo waa sidee macnaha waxaa laga wadaa faraqana xadhig baa ugu soo xidhay isla markaa lacagtii laftirkeeda gacantan uu ku haya halkana way ugu xidhanta labadii buu isku daray waa sida u fiicnay taas ma magdhabayo sidoo kale haddii uu jeebka uu geliyo lacagtii ayadna ma magdhabayo maxaa yeele lacagta jeebkaa lagu ilaaliyaa waana sida u fiican ee lagu ilaaliyo haddii laakiin gacantan uu ku hayo ammaanadii lacagta ahayd buu gacanta ku hayay jeebkana muuna gelinin faraqana muuna ku xidhin laakiin gacanta unbuu ku hayay markaa waan eegaynaa tafsiil baan gelinaynaa ma haddii khaasib uu ka qaato lacagti nin baa u yimid oo xoog kaga qaata marka ayada ah waxa weeye ma magdhabayo laakiin haddii uu miiskii kaga kaco ku hilmaamo meeshii uu fadhiyey amaba intuu seexdo gacantiisa ay ka baxda lacagti oo sidaa lagu qaato marka ayadaa waa magdhabaya sababtoo ah dee uu ka gaabiye lacagta gacanta laguma ilaaliyo gacanta wad way kaa dhici kartaa meel baad kaga tegi kartaa haddaad lulmooto laga yaaba in dhulka kaga dhacdo wahaakada haddii uu dhaho intuu ammaanada u dhiibo guriga ku ilaali waxaa laga rabaa markaaba intuu kaco inuu gurigii ku ilaaliyo oo alaabtii guriga soo dhigo ma aha inuu si hayo haddii uu dib u dhigo uusan gurigii geynin ammaanadii dabeetana wax cudurdaara ah asagoon haysanin uu dib u dhigo inuu guriga kusoo ilaaliyo marka ayada magdhabeeye maxaa yeelay ka gaabiyey wuu ka gaabiyey wuxuu yidhi walow acطaahu haddii u dhiibo daraahima lacag hadii u dhiibo bisuuq suuqii ugu dhiibo walama yubayin uusan u cadaynin kayfiyat xifdi qaabkii ugu ilaalin lahaa uu ku xidha fi kumi faraqiisa wa uu ku haya gacantiisa mise jacalaha uu geliyo fii jaybi jaybkiisa lam yadman ma magdhabayo wain amsakaha hadduu ku hayo biyadii gacantiisa lam ma magdhabayo in akhadaha haddii qaado haasibun mid dhacaya wayadman waa magdhabaya in talifat hadday ku dhimato biaflatin in talifat hadday ku baabaado bikhaflatin hilmaan aw mise nawmin hurdo sababti wain qaala hadduu dhao ixfadha fi lbeyti guriga ku ilaali falyamdi ilayhi gurigii ha u baxo ow yuxrishaa amaanida ku ilaaliya fiihi guriga dhexdiisa fain akhar hadduu arrinkaa dib u dhigo bilaa cudurin cududaar la'aan damina waa magdhabayaa والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد